xadiidka ku yimid kulla leylatin habeen kasta inuu soo degayo ilaa asamaa'i samadii xaggeeda inuu usoo degayo addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka arrinkaa khabarka iyo xadiiska ku soo aroorayay khabarun waa xadiis muttafaqun oo laysku waafaqay calaa sixatihi saxiixnimadiisa laysku waafaqay wey xadiis sixadiisa laysku waafaqsan yahay mukharajun xadiidkaasoo la bixiyey fi saxiixayni saxiixaynka dhexdooda lagu soo bixiyey waxaa lagu soo saaray saxiixaynka yani waxa weeyaan bukhaariyo muslim ayaa soo saaray min طariiqi malik bni anas ayay ku soo saareen can الzuhriyi can اlaqar wa abi salamata can abi hurayra yani waxa weeyaan min طariiqi malikin malik bni anas imaamu daar اlhijra can الzuhriyi moxamed ibni muslim ibni cubayd illaahi aلzuhri ibni shihaab taabici yar buu ahaa can اlأgar salmaan alaqar baa leh abu cabdillahi almadani yani waxa isaguna waa taabici wey ayb can ilaqar wa abi salamata abu salamata bni cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri isagana waa taabici can abi hurayrata ayay labadaasiba ka warinayaan aqar iyo abu salama labaduba abu hurayra ka warinayaan dariiqaasi marka waa dariiqa labadooda bukhaari iyo muslim ay xadiidka ku wariyeen oo saxiixanka ku yimid wey qaala wuxuu yidhi imaamku ahbaranaa ahbaranada marka waxaa iskale mu'alifka ahbaranaa waxaa noo warramay buu yidhi abu caliyin baa noo warramay zaahir ibnu axmed ahaa waa muxadis muqri ah qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu isxaaq ibraahim ibnu cabdisamad qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu muscab abu muscab axmed ibn abi bakr baa la yidhi waa hiqa qaala wuxuu yidhi xadaanaa malik xaa wuxuu keeni rabaa sheekhu mar hadduu inoo sheegay saxiixaynku bukhaariyo muslim in ay dariiqaas ku wariyeen xadiidka dariiqu malik can الzuhriy can اlأgar wa abi salama can abi hurayra dariiqaas isagu asaaniiddiisa ka mu'alif ahaan asaaniidda uu maalik ku gaadho ayuu inoo sheegay ilaan waxa weeyaan horey baynu u sheegnay mu'alifku axaadiista inta badan can dariiqihi sanadkiisa khaaska ah buu ku warinaya sanadkiisa khaaskaasuu u wado xadiidka marka waa inuu eh, ama eh, saxiixaynka ay meel iskaga soo dhacaan ama maalan asxaabu sunanka meel iskaga soo dhacaan ama sanad mustaqilaba uu xadiis ku wariyay waa sidaas wey macnaha ayib asaaniiddiisii buu marka inoo sheegayaa xadiidka uu ku wariyey wuxuu yidhi akhbaranaa abu caliyin zahir bnu axmed qaala wuxu uhi xadaana abu isxaaq ibraahim ibnu cabdisamad qala wuxuu uhi xadaana abu muscab axmed ibn abi bakrin iqatun way qala wuxu uhi xadaana maalik ariiq waa ariiqa horta xaa buna yidhi markaa dan xaa waa taxwiilaa la yidhaahdaayo sanad markii intuu laguu soo sheego sanad kale loo wareegayo baa xaada la qoraa waa ramsi waa calaamo muxadisiinta ay ku heshiiyeenoo meeshii taxwiilo lagu dhihi lahaa ayaa waxaa lagu leeyahay xaa hadaad aragto macnaha wareeg waay sanad kaloo cusub haddana u wareeg waay xaa haddii uu ku yidhi marka haddana dariiqan waxaa haddana iskale hadalkan mu'alifkii haddana wuxuu yidhi waxadaanaa xadaanaa waxaa noo warramay buu yidhi mu'alifku abu ibnu zakariya baa noo warramay wuxuu yidhi xadaanaa abu xaatim makiyu bnu cabdaan hiqatun ma'muun wa isagana qaale wuxuu yidhi xadaanaa moxamed ibnu yaxya duhli duhli xaafid wa isagana qaala wuxuu yidhi duhli wuxuu yidhi fii maa qara'tu wa fii maa buu ii qoray laakiin wa mima baa kutubta qaarkood ku qoray saas waa idiin qoran soo ma wa mimaadaa ka fiican qaala wuxuu yidhi wa mimaa qara'tu waxaan akhriyey waxaa ka mid a ah, cala bni naaficin ibnu naafic korkiisa waxaan ku akhriyey oo waxadaanii uu ii warramay mutarrifunna uu ii warramay can maalikin maalik uu iga warramay waxaa ka mid ahee xadiiska soo socda saas way macnaha ayib wa mima qara'tu cala bni naafic moxamed ibnu yaxya baa laba sheekh ka warinaya mid waxaa weeyaan ibnu naafic waa cabdullaahi ibnu naafic cabdullahi ibnu naafic ibn abi naafic asaa'iq almakhzuumi weeyaan ayib imaam axmed wuxuu leeyahy lam yakun saaxiba xadiid bal kaana saaxiba ra'yi malik buu leh saaxibu xadiid ma laakiin abu zurca iyo nasaa'i ayaa labaduba waxay yidhaahdeen laa ba'sa bihi ibnu xibbaanna wuxuu ku sheegay hiqaadkiisa ayb ibnu naafic marka waxaa ka warin moxamed ibnu yaxya cabdullaahi ibnu naafic wuu ka warinaya laakiin siiqada uu ka warinaya waxa weeyaan qara'tu cala bni naafic ree madiina sidoodaba xadaanaa iyo qara'tu qara'tooday jeclaan jireen alqira'a cala shaykh aw asamaac min lafdi shaykh waxay jeclaan jireen alqira'a cala shaykh ila laba qaab bay ahayd inuu sheekhu akhriyo kitaabka oo ardadu dhegaystaan iyo inuu ardada nin ka midii sheekha ku dul akhriyo sheekhuna dhegaysto ardadii qaab buu ahaa marka sheekha marka lagu dul akhrinayo waxaa lagu warinayaa qara'tu cala bni fulaan ama calaa fulaan markuu sheekha lafdigiisa isagu akhrinayo ardadu dhegaysanayaanna waxaa la odhanayaa xadaanaa baa la odhanaya saas macanaa marka yani waxa weeyaan waa qaababka xadiidka loo gudbiyo wa mima qara'tu waxaan akhriyey waxaa ka miduu yidhi cala bni naaficin aan ku dul akhriyey oo waxadanii uu ii warramay muarifun oo ii warramay muarif ibnu cabdillaahi alhilaali way ninkaasina uu ii warramay waxaa ka mid a can maalikin uu iiga warramay can kada can kada can kada can rasuuli kada way manaa xadiiskii baa dambeeyey ayb xaa haddana maalig markuu inugu soo ridaba maalig markuu inugu soo ridaba haddana sanad cusub buu inoo bilaabaya duruqdu wuxuu doonayaa inuu ugu yimaado saxiixaynka yacni yacni saaxiba iyo saxiixayn bukhaari iyo muslim inuu kula kulmo uu isugu yimaadaan maalik saasuu rabaa yacni waxa weeyaan duruqdiisii asaaniiddiisii mu'alifka ayuu soo tirinayaa maalik markuu joogo haddana dariiq cusub buu ku bilaabaya xaa wareeg buu ku leeyay haddana dariiq cusub buu ku bilaabaya xaa wareeg wey macna wahaakadaa ilaa uu duruqdoo dhan kuu dhammaystiro markaasuu macnaha maalik wixii ka dambeeyey kuu sheegay xa wey waxadaanaa waxaa noo warramay buuhi mu'alifku abubakr ibnu zakariya qaala wuxuu uhi anba'anaa abulqaasim cubaydullahi ibnu ibraahim ibnu bakuya qaala wuxuu uhi xadaanaa yaxya ibnu muxamedin alxaafid aduhli qala wuxuu uhi xadaanaa yaxya ibnu yaxya qaala wuxuu yidhi yaxya ibnu yaxya qara'tu calaa maalikin maalik korkiisaan ku akhriyey soo ma jeed maalik marka saddex dariiq buu mu'alifku yuu yuu ugu yimid ariiq waa ariiqanoo uu ka soo dhacaya yaxya bnu muxamed xadaanaa yaxya bnu yaxya ariiqii ka horreeyeyna wuxuu ahaa muxamed ibnu yaxya aduhli can cabdillaahi bni naafic wa mutarif can maalik ariiqii ka horreeyey ee u horreeyeyna wuxuu ahaa يعني أبو مصعب أحمد بن أبي بكر حدثنا مالك انتو دا سامرك مالك ودورني أبو مصعب كاس إيه عبد الله بن النافع إيه مطرف إيه يحيى بن يحيى انتو دا صبوه أرضدي مالكوه مركاسو مد والبطريق كجيم قال وحوري قرأت وأنا أقري يحيى بن يحيى وحوري قرأت وأنا أقري على مالك مالك كركيس وحن كو أقري can ibni shihaabin aلzuhri can ibni shihaabin aلzuhri maxamed muslim waay can abi cabdillaahi alaqar waa salmaankii wey wa abi salamata bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaala wuxuu yidhi xadiidka marka madaarkiisa hadda duruqdaasi isugu imaanaysa waa maalik waay maalik wixii ka dambeeya waxa weeyaan abi cabdillaahi alaqar wa abi salama oo isku arday ah oo abu hurayre ka wada warinaya radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly waslam qaala nebigu wuxuu idhi yanzilu waxaa dega rabbunaa rabbigana tabaaraka yacni khayrkiisu badaya khayrkiisu badnaaye khayrkiisaa badane wa tacaalaa sarreeye wuu degaa fii kulli leylatin habeen kasta ila asamaa'i samadii xaggeedu usoo degaa addunyaa ay ugu sokaysay xataa yabqaa xataa bu idin qorsama xiina yabqaa saas xiina yabqaa markii uu hadho hulusuleyli habeenka huluskii alaakhiri ee dambe habeenka saddex meelood meeshiisa u dambaysa markay hadho ayuu rabbi soo degaa subxana wa tacaala fayaquulu markaasu wuxuu yidhaahdaa rabbi man yadcuunii yaa i barya oo fa astajiiba aan ajiibaa lahu isaga waman yas'alunii yaa wax i weyddiista oo fa uctiyahu aan siiyaa waman yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiista oo fa akfira aan dhaafaa lahu isaga u dhaafa dariiqaasi marka waa dariiqa ay soo saareen bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hurayra bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay dariiqa isaga waa dariiqu malik can الzuhri can abi cabdillaahi اlaqar can iyo wa abi salama can abi hurayra dariiqaas bukhari iyo muslim baa isku waafaqay dariiqii bukhaariiyo muslim isku waafaqeen mu'alifkuna uu asaaniiddiisii uu ku gaadhayay duruqdiisii uu inoo sheegay markuu inoo sheegay kadib buu wuxuu sheegi rabaa xadiidku duruq kale uu leeyahy walihaada ariiqi walihaada alxadiidi dhe xadiidkan waxaa u sugnaaday duruqun duruq baa u sugnaatay ilaa abi hurayrata uu abi hurayre intii laga gaadhayo abu hurayra hadda waxaa ka warinayey abu salamata bnu cabdiraxmaan iyo iyo abu cabdillaahi alaqar soo ma xadiidku labadaa nin keliya abu hurayre kama weyna warinin ee abu hurayre wuxuu leeyahay duruq kaloo fara badan oo abu hurayre xadiiska lagaga wariyey baa jirta saasuu macnaha doona inuu yidhaha macnaha waxa weeyaan xadiidu horta saxaabo fara badan baa warisay abu hurayre keliya maaha kuwaa dib buu ka keeni doonaa laakiin wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo dariiqan abu hurayre laftiisa abuu hurayra ardo fara badan baa ka warisay dabaqo kastoo xadiidka dabaqaadkiisa ka mid a ah wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo rag fara badan baa isla wariyay dabaqo kasta dabaqada saxaabiga masalan dabaqada taabiciga dabaqada atbaacu taabiciga dabaqo kasta wuxuu doonayaa inuu ka keeno tiro fara badan oo oo rag oo xadiiska wariyay meeshaa wuxuu ishaarayaa marka xadiidku yacni waxa weeye inuu mutawaatir yahay leanna xadiidka dabaqaadkiisoo dhan hadday tiro badan wariso oo ayna suroobi karin ee been isku waafaqaan tiradaa baranna ay dabaqaadkoo dhan ay ku jirto xadiidkaas xadiidka mutawaatirka la yidhahdo maaha ayna suroobi karin ooy mustaxiil tahay inay been isku raacaan marka duruqdii buu inoo tirinaya wuxuu ihi walihaada alxadiidi xadiidkan waxaa u sugnaaday duruqun duruq baa u sugnaatay ilaa abi hurayrata inta laga gaadhayo rawaahu waxaa wariyey alwsaaciyu baa wariyey alimaamu alawsaaci cabdiraxmaan ibnu muxamed abu camrin alawsaaci waa waa imaamu ahli shaam wa imaamu ahli shaam wa ayib can yaxya bni abi kaiir buu ka warinaya yaxya bni abi kaiir ataa weeye isaguna waxa weeyaan waa waa waa mursil waa nin hiqo imaam ah waana ragga la yidhahdo hiqo waxaan ahayn kama wariyo laakiin wuu irsaaliyaa ayib mudlisiintana waa lagu daraa can yaxya ibni abi kaiirin can abi salamata ayuu ka warinaya yaxya ibni abi kaiirna can abi hurayratuu ka warinaya hadda waxa weeye dariiqani waa abu salama can abi hurayra abu salama waynu soo marnay isagoo abu hurayre ka warinaya laakiin dariiqan waxaa inugu cusub abu salama ninkii markii hore ka warinayaynu soo marnay wuxuu ahaa kumwa ibnu shahaabi zuhri buu ahaa soo ma ibnu shahaabi zuhri waxaa isagana la mid ah oo abu salama xadiidka ka wariyey yaxya bni abi kaiir yaxya bni abi kaiir baa yani sidoo kale xadiis ka wariyey oo abu salamata bni cabdiraxmaan ka wariyey can abi hurayra macnaha can abi salamata can abi hurayra ariiqaasi muslim baa soo saaray bilafdi buu ku soo saaray إida madaa shaطru اleyli أw ثulثaahu yanzilu tabaaraka wa tacaala ilى الsamaءi الdunya fayaquul hal min saa'ilin yucطىa hal min daacin yustajaabu lah hal min mustakfirin yugfar lah xataa yanfajira الsubxu lafdigaas muslim baa iska leh waana lafdiga dariiqaasi ku yimi macna habeenka niskii markuu tago ama saddex meelood laba meelood ay tagto ayaa rabbi soo degaa subxaana wa tacaala samada soko usoo degaa markaasaa wuxuu yidhahdaa hal min saa'ilin yuctaa mid wax weydiisanayoo la siiyaay ma jira hal min daacin yustajaabu lahu mid baryaya oo la ajiibaay ma jira hal min mustakfirin yukfaru lah mid dembi dhaaf weydiisanayoo loo dembi dhaafaa ma jira xataa yanfajira asubxu ilaa waagu barya wa waxaa wariyey buu yihi xadiidka xa way halkaas xaadaas yacni waxay u dhacaysaa weli waxaan ku jirnaa abu salamata bnu cabdiraxmaan ardada ka warisay xadiidka oo waxaynu hadda soo marnay zuhri waxaa kaloo soo marnay yaxya bna abi kaiir haddana dariiq saddexaadna waa ayib wa rawaahu waxaa wariyay xadiidka yaziid ibnu haaruun baa wariyey yaziid ibnu haaruun yacni ibnu zaadaan abu khaalidin asulami waa imaam xaafid ah ayib warawaahu waxaa wariyey xadiidka yaziid ibnu haaruun baa wariyey wakayruhu isaga keyrkii oo min ala'immati ah can muxamed ibni camrin bay ka wariyeen can abi salamata buu ka wariyey isaguna can abi hurayra muxamed ibnu camrin ibnu calqamata allaythi abu cabdillaah yacni waxaa la yidhaahdaa xasanu lxadiid ah, saduuqun lahu awhaam baa la yidhahda saduuqun lahu awhaam xadiidkiisa sida mashhuurka ah muxadisiintu way taxsiiniyaan ayb can muxamed ibnu camrin can abi salamata can abi hurayrata ariiqaasina isagana yacni waxa weeye moxamed ibnu camrin baa abu salamo ka warinaya can abi hurayra abu salamo marka la dhaafay ilaa iyo hadda saddex nin baan haynaa soo ma zuhri yaxya ibni abi kathiir iyo moxamed ibnu camrin ibnu calqamat allaythi ayib can abi hurayrata buu ka warinaya isaguna ariiqaasi aynu hadda sheegnay ee uu inoo sheegay waxaa soo saaray axmed baa soo saaray daarimi fi sunan ibn abi caasim fi sunna ibnu khusayma fi tawxiid dar qutni fi nuzuul buu isaguna ku soo saaray lafdigiisuna waxa weeye yanzilu allahu kulla leylatin ila asamaai addunya alla wuu soo degaa habeen kasta samada saku u degaa linisfi alleyli alaakhir aw liuluti alleyli alaakhir niska dambe ama suluska dambe riwaayadaa shaki baa ku jira marka niska dambe ama suluska dambe shakigaas iyadu gelisay markaasuu wuxuu odhanayaa man da aladii yadcuunii faastajiiba lah man da aladii yas'alunii faucطiyah man da aladii yastakfiru faakfiru lah xataa yaطluca alfajru aw yansarifa alqaari'u min salaati subxi lafdigaasuu ku wariyey ragga aan soo sheegnay baana soo saaray sanadkiisuna waa xasan sanadkaasi waa xasano muxuu xasan u noqday lianna waxaa ku jira moxamed ibnu camr ibni calqabat allaythi baa ku jira oo xasanu lxadiida saduuqun lahu awhaam ninkaasaa ku jira macana ariiqaasi marka waa xasan wa maalikun maalik baa wariyey maalik baa wariyey can izuhriyi zuhri buu isaguna ka wariyey can ilacraji buu ka wariyey can abi hurayratu ka wariyey maalik can izuhri can ilacraj hadda midani wuxuu yacni waxa weeyaan inoo keenay maalik iyo zuhriba waynu soo marnay laakiin acraj baa meesha soo galay oo ardadii abu hurayre kamid ka mid noqday ardada abu hurayre horey waxaynu u soo marnay imisaynu soo marnay abu salamat cabdiraxmaan iyo abu cabdillaahi alagar soo ma ninkii saddexaad wey marka ninkii saddexaad wey acraj ayib acraj cabdiraxmaan ibnu hurmus wey waa xaafid isaguna xujo ah oo macnaa waxa weeye yani saaxibu saxiixayn iyo qeyrkood baa ka wariya wa maalikun can izuhriyi can alacraji can abi hurayra turuqdii abu hurayraan wari ku jirnaa ariiqaasi ibnu cabdilbar baa tamhiidka ku sheegay cid kaloo saa ku warisay can ariiqi alacraj lama hayay leeyihi nimanka kutubta taxaqiijiyey ariiqa la hayo waa maalik can izuhri can abi salamata wa abi cabdillaahi alaqar oynu soo marnay waay kaa isaga waa lahaya waan soo sheegnay meeshu lagu soo saaray laakiin can alacraj can abi hurayra bay leeyihiin lama hayo wa maalikun baa xadiidka wariyey sidoo kale can izuhriy buu ka wariyey can saciidi musayab can abi hurayrata tanna xaggee baa siyaadadu inoogu jirta saciidi musayab saciidi musayab ardadii macnaha abu hurayra badintooda inoo socotaa yacni waa ninkii afraad wey soo ma abu cabdillaahi alaqar iyo abu salama bn cabdiraxmaan iyo acraj iyo saciid ibn musayib ah, saas way macnaha ayib riwaayad malik can izuhri can saciid ibn can abi hurayrata dariiqa isaga ah ibnu cabdilbar baa isagana tamhiidka ku sheegay wuxuuna yidhi laa yasix ma asixin buu yihi dariiqan sababtuusan u saxin waxa weeye cabdullaahi bnu saalixin alleythi baa ku jira waxa weeyaan saduuqun kaiiru lhalat saduuqo gafkiisu badan yahay buu ah saas daraaddeed wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar laa yasixu saasuu leeyahy ayib wa cubaydullaahi baa wariyey ibnu cumar cubaydullaahi ibnu cumar alcumari baa wariyey isaguna waa imaam hiqa weeye can saciid ibni abi saciidin almaqburi isaguna waa hiqa can abi hurayratu ka wariyey isaguna ibn abi saciidin almaqburi oo ardaydii ibuu hurayra way macna isaguna ayib ariiqaas cubaydullaahi ibnu cumar alcumari saciid ibn abi saciidin almaqburi uu ka warinayo ariiqaas faidaa madaa hulusu lleyli aw nusfu lleyl nazla ila asamaai اddunyaa markii habeenka huluskii tago ama niskii tago ayuu samada soka u soo degaa lafdigaasi marka shaki baa ku jiro ma thuluthu lleyl baa mise waa nisfu lleyl midka kale lafdigaasi ziyaada yacni waxa weye isagana waxa uu sheegayaa fa idaa madaa thuluthu lleyl thuluthulleylka hore ee habeenkuu ka dhigaya caankuna wuxuu ahaa sida riwaayaadku u badnaayeen thuluthu leyli alakhiir nisfu lleyl iyo thuluthu leyl bay tani ku shakisan yihiin macnaha ziyaadaa ku jirta lafdi lafdi qayb siyaadaabaa ku jirta dariiqanoo siyaadadaasi waxay tahay hal min taa'ibin fa atuuba calayh siyaadadaasi wata oo kuwii hore ayna wadanin yacni waxa weeyaan cid toobad keenaysoo soo noqonaysa ma jirtaa buu rabbi yidhi oon ka toobad aqbalo siyaadadaana way wadataa dariiqana wata almuhim waxa weeye dariiqan sanadkiisu waa saxiix macnaha cubaydillahi bni cumar can saciid bni abi saciidin almaqburi can abi hurayra saas way macnaha ayb wacabdulaclaa baa wariyey sidoo kale cabdulacla bnu abi lmusawir wa bashiir ibnu sulaymaan can abi xaazim bay ka warinayaan can abi hurayra buu ka warinaya abu xaazimka abu xaazim alashjaci abu xaazim alashjaci waa ninka la yidhahdo salmaan laba waxaa jira laba abu xaazim baa jira isku tabaqaa taqriiban yaro kala weyn abu xaasimna abu hurayru ka wariya oo waa midkan oo salmaan alashjaci baa la yidhaahdaa abu xaasimna wuxuu ka wariyaa sahl ibnu sacdin saacidi oo ninka la yidhaahdo salamata bnu diinaar salamatu diinaar diinaar baa isaga la yidhahdo labadu waa laba ninoo hiqa ayib hadduu abu hurayre ka wariyo waa salmaan alashjaci waana ninka meeshan inoo yaalla wey macnaha can abi xaazimin can abi hurayra ariiqaasi riwaayata abi xaazim can abi hurayrata mu'alifku wuu keeni doonaa dib buu ka keeni doonaa laakiin abu xaazim oo uu ka warinayo cabdulacla bnu abimusaawir iyo ama bashiir ibnu sulaymaan ay ka warinayaan ariiqaasi waxay leeyihiin qoladan muxaqiqiintii meel yani waxa weeye ma aanaan helin cid soo saartay bay leeyihin macna ayib yani bihada sanad lama helin bay lein lakiin can abi xaazim can abi hurayrata wuu keeni doonaa ariiqa isagaa mualifku dib uu ka keeni doonaa ayb wa ruwiya waxaa la wariyay hada alkhabaru intaasi kulligood xaggeen weeye intaasi waa duruqda xadiidka lagaga wariyay abu hurayre soo ma abu hurayre ardadiisii ardada ardadoodii iyo macnaa waxa weeye say u kala wariyeen xadiiska abu hurayre duruqdiisii buu intaa inoogu soo sheegay su-aasha isweydiinta le waxay tahay marka xadiidka ma abu hurayre keliyaa wariya oo saxaabo la warisa ma jirta miya maya waa jiraan bal abu hurayrena saxaabada la wariyey aynu aragno saas way macana ayib wuxuu yidhi marka sheekhu wa ruwiya waa la wariyey haada alkhabaru xadiidkan min ghayri ariiqi abi hurayra abu hurayre ariiqiisa ariiqa aan ahaynna waa lagu wariyey jidka abu hurayre jid aan ahayn yaa xadiiska nebiga lagaga wariya oo saxaabo kalea ka warisa way macanaha rawaahu waxaa wariyey xadiidkan naafic ibnu jubayr ibnu mucim baa wariyey can abiihi aabbihi buu ka wariyey jubayr ibnu mucim waa ariiqii koobaado saxaabigii koobaad saxaabigii labaada abu hurayre labayo wey macnaha oo yani waxa weeye jubayr ibnu mucim ah ariiqa jubayr ibnu mucim can ariiqa jubayr ibnu mucim waxaa soo saaray axmed iyo daarimi iyo tabaraani fi lkabiir abu yacla ibnu abi caasim aajuri daara qutni fi nuzuul ibnu khusayma fi tawxiid laalakaa'i fii sharxi ictiqaadi ahli sunna bayhaqi fi lasmaa wasifaat lafdigii ku soo saareenna waxa weeye yanzilu allahu kulla laylatin ila samaai dunya lafdigoodu lafdi kaa wey fayaquul waana saxiix ariiqaas ariiqa jubayr ibnu muطcim xadiidka uu yani lagaga warinayo waa ariiq saxiixoo sugan wey isagana macnaha wa muusa baa wariyey isagana xadiidka muusa bnu cuqba ayaa wariyey saaxib almaghaazi wey waa imaam isagana xafido muxaditha cilmiga maqaazida raggii takhasuska ku lahaa wey macnaha wa muusa bnu cuqba waa warinaya can isxaaq ibnu yaxya buu ka warinaya can cubaadata bnu saamid buu isaguna ka warinaya saxaabigii saddexaad soo ma ah, saxaabigii saddexaad wey ayb dariiqa marka cubaadatu bnu saamid xadiidka lagaga warinayo mu'alifku wuu keeni doonaa xadiidka lafdigiisana wuu keeni doonaa xadiidka lafdigiisana wuu keeni doonaa laakiin saan dib ka sheegi doono dariiqaasi waa dariiq munqatica oo daciifa wey limaada lianna isxaaq ibnu yaxya isxaaq ibnu yaxya ibnu lwaliid ibnu cubaadat bnu saamit ma uusan cubaadu wax ka wariyaa laakiin muusan soo gaadhin muuse bnu cuqba mooyaane cid kaloo wax ka warisayna lamama hayabo mar hadduu sidaas yahay dariiqani waa munqatico isxaaq ibnu yaxya cubaadatu bnu saamit ma soo gaadhin ee waxa weeyaan meeshaasaa sanadku ka kala go-aya wabitaali dariiqani waa daciif wa cabdiraxmaan ibnu kacb ibnu maalik baa xadiidka wariya can jaabir bni cabdillaahi buu ka wariya waa saxaabigii afraad wey ee abu hurayre afraynaya ayb dariiqana waxaa soo saaray addaara qutni baa soo saaray fi nuzuul ibnu khusayma fi tawxiid ayuu ku soo saaray waana ariiq saxiixa wey ariiqani waa ariiq isaguna sugan oo macnaha waxa weeye saxiixa wey ariiqa cabdiraxmaan ibnu kacb ibn malik can jaabir bn cabdillah wa cubaydillahi bn abi raafic baa xadiidka isaguna wariyey can caliy bni abi aalib buu ka wariyey can caliy bni abi aalib ayuu isaga ka wariyey ariiqa caliy bni abi aalibin isagana waxaa soo saaray axmed baa soo saaray fi lmusnad alimaamu addarimi fi sunan addaara qutni fi nuzuul laalaka'i fi sharci ictiqaadi ahli sunna ayuu ku soo saaray waana saxiix lafdigiisuna waxa weeyaan fainahu ida madaa huluثu اlleyli اlأwal habata allahu tacala ila asamaءi اddunya falam yazal hunaka xata yaطluca alfajru lafdigaa way macana yani waxaa ka soo horreeyey cishaha iyo waxaasa laga soo hadlay uluthuleylka hore markuu tago u fiirsada hore markuu tago xadiidkan alfaaddiisu khilaaf badan baa ka dhexeeya uluthu leyli alwal shatru lleyl uluthu leyli alakhiir ulutaahu alfaaddaa iskhilaafsan oo macnaha xadiiska ku soo aroorayso turuqdani ay isku khilaafsan yihiin waan ka hadli doonnaa in sha allahu tacaala see laysu waafajinaya ama loo kala rajaxaya marka waa inaad ogaato meesha khilaafku ka jiro yani wa si hadhow aad macna wax weeyaan aada ugu baraarugto fainahu idaa madaa huluثu leyli اlأwal habata allahu ila asamaءi اddunya lafdigaa weeye lafdiga uu ku wariyey cubaydullahi ibni abi raafic can cali bni abi aalib isaguna waa sugan yahay macna ayib washariikun baa wariyey xadiidka sidoo kaleeto shariik ibni cabdillaahi alqaadi abu cabdillahi alkuufi xaafid buu ahaa nin macnaha wuxuu ahaa muxadis ahaa laakiin waxaa la yidhaahdaa sayiu ah, nin xifdigiisu liito wa adiga xadiidkiisa muxadisiinta qaarkood waa taxsiiniyaan can abi isxaaqin bal yuu ka warinaya abi isxaaq camr bni cabdillahi asabiici wey can abilaxwas abulaxwaskaas yani waxa weeye dhowr wey abulaxwaska hadda waxa weye waa cawf ibnu malik ibnu nadla ninka la yidhaahdo alkuufi ninkaa isagaa wey macnaha can cabdillahi bni mascuudin buu ka warinaya cabdillahi bni mascuud waa saxaabigii shanaad mise lixaad wey ya cali bn abi aalib cibaadat bnu saamit jubayr ibnu muطcim abu hurayra soo ma iyo cabdullahi bnu mascuud isagaa shan ku ah jaabirma soo marnay ha iyo jaabir ha saas way macnaha abu hurayra jubayr ibnu muطcim cibaadat bnu saamit jaabir bn cabdillaah cali bn abi aalib cabdullahi bn mascuud saxaabigii lixaad wey marka soo ma ayib ariiqa cabdullaahi bn mascuud waxaa soo saaray axmed fi lmusnad <clears throat> dhowr meelood buu ka soo saaray abu yacla isagana laalaka'i abu saciidin addarimi fi اraddi cala اljahmiya ajuri fi shariica isagana ibnu khusayma fi اtawxiid daara qutni fi اnuzuul lafdiga ay ku soo saareenna waxa weeye ina allaha ida kana huluثu leyli اlآakhir nazla ila samaa'i اdunya uma basata allahu faqaala allah subxaana wa tacaala habeenka huludkiisa dambe markuu ahaado ayuu samada soko usoo degaa markaasuu uma basata yadahu markaasuu rabbi gacantiisa fidiyaa faqaala markaasuu yidhahda ayib ariiqaasina waa ariiq saxiixa isagu ariiq isagana saxiixa wey macnaha waas weya ayib wa muxamed ibnu kacbin baa xadiidka isaguna wariya muxamed ibnu kacbin can fudaalata bni cubaydin buu ka wariya can abidarda buu isaguna ka wariya saxaabigii toddobaad wey abudarda ah, can abidarda buu ka warinaya ariiqan isagana waxaa soo saaray alimaamu daarimi baa soo saaray fi raddi cala aljahmiya buu kusoo saaray ibnu khusayma fi tawxiid buu kusoo saaray daara quطnina fi kitaabi nuzuul buu kusoo saaray abulqasim ibn abarani allalakayi aabari allaalakai isaguna wuxuu ku soo saaray fii sharxi usuuli ictiqaadi ahlisunna waljamaca lafdigay ku wariyeenna waxa weeye yanzilu llahu fii aakhiri alaai saacaatin yabqiina min alleyl saddexda saac ee ugu dambeeya habeenka markay laaban yihiin yuu alla soo degaa lafdigaas iyo ariiqaasiba waa ariiq munkar a ah wey waa daciif dacfigiisu weliba daran yahay dacfigana waxaa keenaya waxaa ku jira dariiqaasi nin la yidhaahdo ziyaadata bnu muxamedin alansaari ziyaadata bnu muxamed alansaari nin la yidhahdaa ku jira oo munkarulxadiid ah dariiqaasi ziyaadaad badan buu wataa laakiin waxa weeyaan ma sugno waa daciif ayib wa abu zubayr baa isaguna wariya xadiidka abu zubayrkaasi waa moxamed ibnu muslim ibnu tadrus abu zubayr ilmaki wey waa ninkii caankaa isagana can jaabir bni cabdillaahi buu isaguna ka warinaya abu zubayr ilmaki ayib mudaliska jaabir dariiqa uu ka warinayo wuu imaan doonaa insha allahu tacaala dib buu ka keeni doonaa laakiin isaguna waa daciif ariiqa jaabir bn cabdillaah min ariiqi moxamed bn muslim bn tadrus abu zubayr waa daciif leanna waxaa ku jira tadliisu abi baa ku jira tadliisu abi zubayr waa la yaqaanaa waa mudallis caan oo tadliiska caan ku yahay ayib ah, wuuna cancaneeyey wasaciid ibnu jubayr baa isaguna xadiidka wariya can ibni cabbaasin buu ka wariya can ibni cabbaas ayuu ka wariya ayib cabdullahi ibnu cabbaas ariiqiisa waxaa isagana soo saaray isagoo mawquuf ah ibnu abi caasim fi sunna darimi fi raddi cala aljahmiya abulqasim allalaka'i fi sharci ictiqaadi ahli sunna ayib ayadoo marfuuca ariiqaasi lama hayo ayuu leeyahay ninkan muxaqiqa ah laakiin waxa way iyadoo mawquufay soo aroortay ariiqaasi waxaa ku jira nin la yidhahdo taariq ibnu cabdiraxmaan oo saduuqun lahu awhaam ah laakiin sheikhu اlalbani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyay isnaaduhu saxiix kama fii yani waxa way assunna libni abi caasim tacliiqa uu sheekhu ku leeyahay wuxuu leeyahay sanadku waa saxiix lafdiga uu ku yimidna waxa weeye ina allaha yumhilu fii shahri ramadaana kulla laylatin faida dahaba athuluthu alwalu min alleyl habata ila asamaai اdunya uma qaal lafdigaa way macnaha alla wuu sugaa subxaana wa tacaala bisha ramadaan habeen kasta markuu huludka hore ahaado oo habeenka ka mida ayuu samada soko usoo degaa huludka hore way lafdiganna ku soo aroori dariiqani ku yimi ayib dariiqa cabdullahi bn cabbaas wa can ummi lmu'miniina waxaa laga warina wa can ummi lmu'miniinana xadiidka waa laga wariya caaishata ahayd iyo wa ummi salamata ummi salamana waa laga wariyaa radia allahu canhumaa ariiqa caaisha wuu inaa imaan doonaa ariiqa ummu salamana dib buu ka keeni doonaa dhowr iyo toban saxaabiso meeshaa muusan ku dhigin qaar dariiqooda yuusan asixinba laakiin ilaa tobaneeyo meelahaasu wa haadihi uruqu uruqdani wuxuu yidhi kulluhaa dhammaanteed mukharajatun waa mid lasoo saaray biasaaniidiha maca asaaniidihaa iyadoo asaaniiddeedii wadata fii kitaabina baa lagu soo saaray kitaabkeennii alkabiiri ee weynaa kitaabkanagii weynaa almacruufi ee lagu yaqaana bilintisaari lagu yaqaana duruuqdani dhammaanteed waxaan ku soo saaray buu leeyahay ilaen hadda dhexdan buu inooga qabtay soo ma dhexdu inoogu qabtay asaaniiddii inoomuusan siinin maala hadda u fiirso dariiqa inoogu dambeeyey wa wasaciid bnu jubayr can ibni cabbaasin buuri saciid ibnu jubayri laga bilaabo ilaa mu'alifka laga soo gaadho aaway raggii wariyey dariiqaasi aaway dadkii soo saaray miyuu inoo sheegay inooma sheegin maalan dariiqa abu zubayr can jaabir abu zubayr waa taabici ilaa mu'alifka iyo abu zubayr inta u dhaxaysa duruqdii iyo asaaniiddii wuu gooyey meeshan kuma qorin sooma sidoo kaleeto duruqda ka horraysa moxamed ibnu kacbin can fudaala shariig yacni waxa weye carabi isxaaq duruqdaasoo dhan dhexda unbuu ka qabtaye isaga sanadkiisii oo ku xidhiidhsan ilaa laga gaadho ninkaa uu sheegay muuse sheegino halka kuma sheegay xagee buu ku sheegay wuxuu ku sheegay fii kitaabihi alkabiir alintisaar kitaabkaasuu ku sheegay kitaabkaasi waa mafquud baa laleeyahy ilaa iyo adda macnaha kutubtan marka la tabcinayo waa mafquud bay leeyihiin dib in laga helo waa dhici kartaa wa haadihi turuqu turuqdani kulluhaa dhammaanteed mukharajatun mid la soo saaray weye biasaaniidiha maca asaaniidiha fii kitaabina baa lagu soo saaray alkabiiri ee weynaa almacruufi ee lagu yaqaanay bilintisaari lagu yaqaanay halka aniga kitaabkayga wuxuu odhanayaa wa fii riwaayati alawsaaci can yaxya bni abi kahiir laakiin yacni waxa weeye dabcaadkaan haysana qaarkood baa meeshaas ziyaada ku jirta oo ziyaadadaasi maxay tahay wuxuu leeyahay ziyaadadaasi markuu yidhahdo almacruuf biاlintisaar baa wuxuu odhanayaa hada lafdu abi salamata wاlaqar can abi hurayra idin qoraysaas maya maya maya can ummi اlmu'miniina caaisha wa ummi salamata radia allahu canhuma halkaa markii la joogo halkaa markii la joogo intaan la soo gaadhin wa hadihi طuruqu kulluhaa ayay siyaadadu ku jirtaa si hadalkaas ma aqanan inay kitaabtu idiin qorayso ma idiin qoraya ma idiin qorayaa maalan kulluhum can rasuuli illahi sal alay waslam annahu qaala soo idma qoraya saas way bacda ummi salama way macnaha ummu salama kadib radia allahu anha canhuma markuu yidhi baa wuxuu ka dambaysiyey kulluhum can rasuuli illahi sal alay waslam dhammaantood saxaabada aan soo sheegay xadiidka waxay ka warinayaan rasuulka sal alay waslam annahu nebigu qaala inuu yidhi yanzilu llahu allah soo degaya kulla leylatin habeen kasta ila asamaa'i samadii xaggeedu soo degaya addunyaa ee sokaysay xiina goorta yabqa uu hadho uluu leyli alakhiir ulusu lleyli habeenka uludkiisa alakhiiri ee ugu dambeeya markuu hadhay markuu laaban yahay ayib fa yaquulu markaasaa wuxuu odhanayaa rabbi man yas'alunii yaa i weydiisanaya fa uctiyahu aan siiyaa man yadcuunii yaa i baryaya oo faastajiiba lahu aan ajiibaa man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiistooo faakfiru lah fabidalika kaanuu yufadiluuna buu yihi markaa kadib soo idinma qoray ayib fabidaalika kaa sababtiisa ayaa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada iyo salafku yufadiluuna kuwa fadilay ahaayeen salaata aakhiri lleyli habeenka aakhirkiisa salaada la tukada ayay fadili jireen calaa awalihi habeenka qaybtiisa horay ka fadili jireen soo ma jeed limaada lianna xadiidkan dartii oo inuu ilaahay aakhiruleylka soo degayo oo thuludka dambe soo degaya xadiidkaas sababtiisa ayay salaadda gelinka dambe iyo uludka dambe la tukado saxaabadii iyo salafku waxay ka fadili jireen salaadda habeenka qaybtiisa hore la tukado leanna markaa iridaha furan rabbi baa subxaana wa tacaala samada soko u soo degay isagiibaa wuxuu leeya yaa waxay weydiista xilligaasi xilliga habeenka qaybtiisa hore marka yani waxay arki jireen saxaabadiiyo salafku inuusan la mid ahayn macnaha fabidalika kaa sababtiisa ayay kaanuu waa bidalika xadiidkaa sababtiisa wey ayaa kaanuu waxay ahaayeen yufadiluuna kuwa fadila salaata aakhiri leyli habeenka qaybtiisa dambe salaada la tukaday fadili jireen calaa awalihi habeenka qaybtiisa horay ka fadili jireen wa haadihi uruqu markaasay imaanaysaa marka wa haadihi turuqu kulluhaa muqaraja halkaasuu marka soo galay xoogaa meeshaa mulaaxadaa ku jirto dhammaan saxaabada uu soo sheegay lafdiga ay nebiga ka wariyeen lafdigaa ma aha lxadiid unbuu ka wadaa aslulxadiid leanna waa la dhihi karaa xadiidka asalkiisa asalka xadiidka hadday iskaga mid yihiin waa la dhihi karaa war rawaahu fulaan walow ziyaadaad iyo alfaad iskhilaafsan haba ku yimaadee laakiin aslulxadiid bay nebiga ka wada wariyeen sal alay slam laakiin lafdigan meesha yaallaayay ma wada laha saxaabadaas iyo turuqdaasi kama wada dhexeeyee qaar ka mida lafdigan ku wariyey meeshaas mulaaxadadaasi meesha waa ku jirtaa macnaha ayib wa haadihi uruqu kullahaa dhammaanteed mukharajatun mid la soo saaray weye biasaaniidiha fii kitaabina baa lagu soo saaray alkabiri almacruufi ee lagu yaqaana bilintisaar meeshaa markuu joogay buu aniga kitaabkaygu haddana meeshaa waxbaa ka maqanoo wa fii riwaayati alwsaaciyi can yaxya bni abi kaiir buu ka bilaabay kutubta qaarkood laakiin ziyaada ku jirta meeshaas iyadana oo ah macnaha hada lafdu abi salamata waalaqar can abi hurayra soo ma ma idiin qoraya saas wey lafdigaa mar hadduu yani meeshaa lagu qoro hada lafdu abi salamata walaqar can abi hurayrata mulaaxadadii hadda aan mulaaxadaynayna meesha kuma jirto soo ma limaada lianna wuu inoo sheegay lafdigan uu meesha ku qoray inuu yahay lafdigii ay abu salama iyo aqar ay ka wariyeen abu hurayre ka wariyeen lafdigani marka waa lafdu abu hurayra oo weliba abu salama iyo yani abu cabdillahi alaqar ay ka wariyeen amaa saxaabada kale alfaadooda wuxuu ku dareensiinayaa inay lafdigan ka gedisan yihiin laakiin markay mulaaxadadan hadda sheegayna imaanaysa waxa weeye markii ay ziyaadadaasi meesha ka baxdo oo yacni waxa weeye ay meesha ka dhacdo haadaa lafdu abi salamata waalaqar can abi hurayrata intaa haddayna meesha ku awolin waxaa imaanaysa lafdigaas in ay saxaabada ka wada dhexeeyo wada wariyeen macnuhu marka waa hallaabayaayo istidraag aan meesha ku jirin baa markaa mu'allifka la istidraagaya waana dhibaatada jirto kutubta waxay leedahay makhduudaad kale ka diisan buu kitaabku leeyahy makhduudaadka marka haddaan la uruurinin oon laysu geynin yacni ziyaado makhduudadan ku taallaa laga yaabaa taa inay ka maqantahy ayib haadaa kani hadda aan sheegnay lafdu abi salamata walaqar weeye can abi hurayrata ay ka warinayaan wa fii riwaayati yaziida yaziid ibni haaruun can muxamed bni camrin can abi salamata can ilacraj halkaana ziyaadadaasina kitaabkay kuma qor wa fii riwaayati alwsaaci inbuu iiga bilaabanay laakiin meesha waxaa ku jirta yani waxa wa fii riwaayati yaziid bni haaruun can muxamed ibni camrin uu ka warinayay can abi salamata uu ka warinayay can abi hurayrata uu ka warinayay iyo wa fii riwaayati alwsaaci iyadana can yaxya bni abi kafiir uu ka warinayo can abi salamata uu ka warinaya can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sal alay slam saas maana yaani laba ariiq buu isu keenay ariiq waa ariiqa yaziid ibnu haaruun oynu soo marnay oo moxamed ibni camr ibni calqamata can abi salamata can abi hurayra oynu soo nidhi waa xasan ariiqna waa ariiqi awsaaci can yaxya bni abi kaiir can abi salamata can abi hurayrata labadaa ariiq oo isugu imaanaya yay isugu imaanayaan ya abusalama isugu imaanaya saas maanaa abusalama isugu imaanaya ayuu lafdigiisi inoo sheegaya waana lafd abu hurayra wey maana wa fii riwaayati yaziid ibnu yaziid ibnu haaruun waxaa ku sugan can muxamed ibni camrin uu ka warinaya can abi salamata can abi hurayra iyo wa fii riwaayati alawsaaci iyo awsaaci riwaayadiisa can yaxya bni abi kaiir uu ka warinaya can abi salamata can abi hurayra radia allahu canhu can rasuuli llahi sal alay wasalam uu ka warinaya waxaa ku sugan idaa madaa nisfu lleyli aw ulutaahu waataan soo sheegnay wey macana idaa madaa hadduu tago nisfu leyli habeenka niskii aw amase uluaahu ama saddex meelood laba meelood ay tagaan oo markaa maxay noqonaysaa marka aw uluaahu habeenka saddex meelood laba meelood markay tagto maxaa laaban ulu baa laaban ulu baa laaban saas maana ayib yanzilu wuu soo degaa allahu allah soo degaa markaa ila asamaa'i dunyaa samada saku u soo degaa fayaquulu markaasu wuxuu yidhahdaa hal min saa'ilin fa mid wax weydiisanaya ma jira oo fa la siiyaa ma jira hal min daacin mid baryaya ma jira oo fayustajaabu yustajaabu lahu lo ajiibo hal min mustakfirin mid dembi dhaaf weydiisanaya ma jira oo fa yukfaru lah xataa yanfajira asubxu ilaa waagu baryo riwaayadaa marka muslim baa wariyey min riwaayati alawsaaci wa riwaayati yaziid bni haaruun waana taan soo marnay hore usoo sheegnay ayb wa fii riwaayati saciid ibnu murjaana waxaa iyadana ku sugan can abi hurayrata uu ka warinayo ziyaadatun baa ku sugan fii aakhirihi aakhirkiisa saciid ibnu murjaana oo isagana abu hurayre xadiiska ka warinaya dariiqiisa siyaadaa isaga ku jirta ayib maxay tahay siyaadadaas wa fii riwaayati saciid ibnu murjaana waxaa ku sugan can abi hurayrata uu ka warinayo ziyaadatun baa ku sugan fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa wahiya ziyaadadaasi waxa weeye uma yabsutu markaasuu alla fidinayaa yadayhi labadiisa gacmood fayaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa man yuqridu yaa amaahiya hayra caduumin mid aan wax waayayn walaa daluumin dadna addoommadiisana aan dulmiyeyn macnaha yaa wax amaahiya yaase wax sadaqaysta wey yacni dhiirigelin wey macnaha yaa wax amaahiya mid aan wax waayaynin laba lafdiba xadiisku waa ku soo aroorayoo hayra caduuminna waa kusoo arooray hayra cadiiminna waa kusoo arooray cadiim wa caduum labadoo muslimkay ku yaalaan ayib saxiix man yuqridu yaa amaahiya buu rabbi odhanayaa hayra caduumin alle aan wax waayaynin oo dee yaani waxa wey walaa daluumin waxna aan dulmiyeyninoo khalqigiisana aan dulmiyeyn aan dulmi badnayn macanaa aan dulmiyeyn baa laga wada macnaha markaad adiga aada cid dayn siinayso cid dayn siinayso laba arrimood baa laga baqaa dayntaasi inay kuu soo noqon weyda mid weeyaane waxaa laga baqaa ruuxan aad daynta siinayso amaba caydhtoobaaba oo wax la-aani ku dhacdaayoo dee daynta dayntaadii saa ku tagtaa waa laga baqaa ta labaad weeyaane isagoo wax haysta amuu ku dulmiyaayo waxaagiiba ku siin waaya soo ma waa dulmi markaas isagoo wax haysta hadduu ku siin waayo soo dulmi maa leann nebigu waa kii yidhi sal lla lay waslam matlu lghaniyi muxuu ah dulmun yuxillu cirdahu wa cuquubatahu ah, adoo waxay haddaad dana dadkii daynta kule aad warwareejinayso waa dulmi marka alla subxaana wa tacaala inuu wax waayana uga baqi mayse oo dayntaadii inuu kuu gudo aad ka weydo inuu wax kuu waayo inuu ku dulmiyo oo uu ku siin waayo oo ku meermeeriyana uga baqi mayse alla labadaa tilmaamood le yaa wax amaahinaya buu rabbi odhanaya subxana wa tacala saas maana lafdigaasi isagana waxaa soo saaray iyo ariiqaba muslim baa soo saaray fii saxiixihi wa fii riwaayati abi xaazim waxaa ku sugan an abi hurayrata wa fii riwaayati abi xaazim can abi hurayrata can rasuuli lahi sal ly waslam ina allaha yanzilu ila samaai dunya ayaa iyadana ku sugan riwaayada abu xaazim waataan soo sheegnay oo aynu nidhi dib buu ka keeni doonaa soo ma cabdulacla bnu abi lmusaawir wa bashiir bnu sulaymaan can abi lxaazim can abi hurayrata ariiqaas wey macana ayib wa fii riwaayati abi xaazimin salmaan alashjaci can abi hurayrata can rasuli lahi sl lay slam waxaa ku sugan iyadana ina allaha alla yanzilu wuu degayaa ila asamaai dunya buu usoo degaa fii uluti lleyli habeenka uludkiisa dhexdiisa alakhiiri ee ugu dambeeya fa yunaadii markaasuu dhawaaqayaa hal min saa'ilin mid wax weydiisan ma jira fa uctiyahu aan siiyo hal min mustakfirin faakfira lahu oon dhaaf falaa yabqaa hadhi maayo buuri shay-un shay hadhi maayo shaygaasoo fiihi dhexdiisa alruuxu ay nafi ku jirto ilaa hadduu jiro ilaa hadduu hadho calima wuu ogaanayaa bihi isaga wuu ogaanayaa saas macanaa falaa yabqaa shay-un fiihi ruux shay nafi ku jirto ma hadhayo ilaa hadduu hadho calima waa ogaanayaa bihi alle subxaana wa tacaala nusuulkiisa ayuu ogaanayaa ila athaqalayn labada culculus mooyaane oo ah aljinna waalinsa ah, jinka iyo insiga mooye naflayda kaloo dhan baa ogaanaysa qaala markaasaa wuxuu yidhi wadalika kaasina xiina tasiixu xiina wakhtiga weeye tasiixu ay qayliyaysa adduyuuku diigagu ah, waa jamcu diig waa diiqa wey macnaha diiqaqu markay qayliyaan waa macnaha labka digaagta labkeeda wey macnaha <coughs> markay qayliyaan way oo watanhaqu ay dhawaaqayso ay ciyayaan alxamiiru dameeruhu oo watanbaxu ay qaylqayliyayso alkilaabu aydu nabaxa alkilaabu wanahaqa alxamiiru yani wasaaxa diiku baa laha saasay kalimaadku saasay kala yihin ayib <coughs> kullina waa markay wada codeeyaan ubaa laga wada riwaayadan markaa lafdigaas hadda abu xaazim can abi hurayrata lafdig dariiqiisaas lafdiga hadda mualifku meesha ku sheegay ilaa laga gaadho faakfiru lah xadiidka qaybtiisa faakfiru lah ilaa intaas laga gaadho bilowga ilaa halkaa laga gaadho waxaa soo saaray axmed fi lmusnad daarimi fii sunanihi aajuri fi shariica ibni abi caasim fi sunna dhammaantoodna waxay ka warinayaan can naafic ibni jubayr mucim can abiihi laakiin lafdiga hulusu leyl alakhiira kuma jiro ibnu khusaymana wuxuu ku wariyey ariiq kaloo can ilaqar can abi hurayra ah bilafdi ina allaha yumhil waa nagii soo marnay ayib laakiin sidoo kaleeto daara qutni can saciid bni abi saciidin almaqburi buu ku warinayaa isaguna lafdi kale laakiin dariiqaas abu xaasim can abi hurayrata ayada lama hayo lama hayo ayib ariiqa abu xaazim alashjaci can abi hurayrata waxaa la leeyahay dariiqaasi isaga lama hayo ayib kadalika xadiidka qeybtiisa dambe oo laga bilaabo falaa yabqa shayun fiihi aruuxu ilaa culima bihi ilaa calima bihi ila athaqalayn aljin wاlins wadalika xiina tasixu اduyuuku watanhaqa alximaaru watanhaqu alximaaru watanbaxu اlkilaab ayadana qaybtaasi sanad saxa looma hayo qaybtaa siyaadada dambe ee xadiidka qaybtiisa dambe ah dariiqeedaas lama hayo wuxuu ku xidhan yahay ama inuu asaxo ama daciif noqdo dariiqaa in la helo dariiqaa in la helo inta dariiqaa laga helayo qay siyaadadaa dambe waa laga istaagaya ayib balaa la soo baadho <coughs> wa fii riwaayati muusa bni cuqba waxaa ku sugan can isxaaq ibnu yaxya wuu ka warinaya can cibaadata bnu saamid uu ka warinaya isagana ziyaadaatun baa ku sugan xasanatun oo wanaagsan wey yacni waxa weeye dariiqii muusa bnu cuqba aan soo marnay waanu soo marnay muusa bnu cuqba can isxaaq ibnu yaxya can cibaadata bnu saamid ziyaadaatun xasanatun baa ku sugan waxaynu nhi dariiqaasi waa cilladaysan yahay cilladii ma xusuusantii maxaan nidhi ya waa munqaic maynu nidhi sooma ha leanna isxaaq ibnu yaxya cubaadat bnu saamid ma soo gaadhin waa inagii lahayd soo ma ariiqa waynu soo marnay waynu waxaynu nihi dib buu ka keeni doonaa waata ayb wa fii riwaayati muusa bni cuqba waxaa ku sugan can isxaaq ibnu yaxya can cubaadat ibnu saamid ziyaadaatun baa ku sugan xasanatun oo wanaagsan oo siyaaday la dheer tahay duruqda kale wa hiya ariiqaasina allatii tii way ahbaranaa uu noo warramay biha iyada abuu yacla baa noo warramay ariiqan isaga sanadkiisuu ku warinayaa muallifku soo ma jeed dariiqan muusa bnu cuqba can isxaaq bnu yaxya can ubaat bnu saamit dariiqiisa iyo sanadkiisa ayuu ku warinayaa mu'alifka iyo musanifka dariiqiisuu ku warinaya saas daraadeed bu wuxuu yidhi wahiya iyadu riwaayadaasi allatii tii waya akhbaranaa uu noo warramay bihaa iyada uu noo warramay abuu yacla baa noo warramay xamzatu bnu cabdilcasiis almuhallabi ahaa almuhallibi qaala wuxuu idhi amba'naa waxaa noo warramay anba'a wuu warramay dheh cabdullaahi bni maxamed ibn raazi baa warramay yani waxa weeye cabdullahi bn moxamed alraazi qaala wuxuu ihi anba'naa waxaa noo warramay abu cumaan baa noo warramay moxamed ibnu cumaan ibni abi suwayd ayaa noo warramay waxaa daciifiyey ibnu cadi oo wuxuu yidhi yarwi can ihiqaati maa lam yutaabac calayh hiqaatka wuxuu ka wariyaa waxaan lagu raacsanayn alimaam addaara qutni baa isaguna daciifiyey sidaas way macnaha waa ninkaas la yidhaahdo abu cuhmaan moxamed ibnu cuhmaan ibni abi suwayd qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabduraxmaan yacni ibnu mubaarak cabduraxmaan ibnu mubaarak ibnu cabdillaahi alcayshi albasri saas way macnaha bukhaari iyo abu daawuud iyo nasa'i iyaa ka wariya abu xaatim iqa buyuu yidhi ibnu xibbaanna iqaadku ku sheegay waxaa kaloo tawhiiqiyey cijli abubakr bazaar ayaa dhammaantood tawhiiqiyey saas way macnaha can cabdiraxmaan ibnu mubaarak cabdullaahi ibnu mubaarak iyo isagu walaalo maaha dadka qaar baa saa u qaata cabdullaahi ibnu mubaarak iyo cabdiraxmaan ibnu mubaarak walaalo maaha bal isku dabaqaba maaha isku dabaqa maaha lianna cabdiraxmaan ibnu mubaarak waa shaykhu lbukhaari cabdullaahi ibnu mubaarakna bukhaari wuxuu kaga qaataa biwaasita soo ma ayib saasay macanaha qaala wuxuu yidhi xadaanaa fudayl ibnu sulaymaan abu xaatim ayaa wuxuu yidhi laysa bilqawiyi yani waxa uu daciifiyey laysa bilqawiyi haddii lagu yidhahdo bimacnaa daciif waay waxaa kale jira muxadisiinta laysa biqawiyin hadday ku dhahaan iyo laysa bilqawiyi hadday ku dhahaan waa kala daranta laysa biqawiyin hadday ku dhahaan waxoogaa ninkaasi waa roon yahay oo lafdiga la nakireeyo laakiin laysa bilqawiyi hadday ku dhahaan waa daciif waay macna haddii yani waxa weye la tacriifiyo lafdao macrifo laga dhigo yani dacfi weeye waxaa dhaanta laysa biqawiyin ayada laftooda waa tadciifin laakiin way kay way dhaantaa way manaa <clears throat> xadaanaa fudayl ibnu sulaymaan buu yidhi can <clears throat> muusa bni cuqba buu ka warinaya can isxaaq ibnu yaxya can cubaadat bnu saamit qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lla alay waslam marka qaala rasulu lahi sl ly sl rsulku wuxu uhi yanzilu llahu allah soo dega tabaaraka wa tacaala kulla leylatin habeen kastuu soo dega ila asamaa'i samaday xaggeed u soo dega addunyaa ee ugu sokaysay xataa yabqa xiina mise xataa buu idin qoraya xiina mu idin qoray bal in la hubiya u lafdiga riwaayadu xiina mise xataa xataa yabqa ilaa uu hadho hulusu leyli alakhiir adigu markuu hadhaa laga wadaa leyli habeenka uludkiisa alakhiiri ee ugu dambeeya fa yaquulu markaasaa wuxuu leeyahy alaa cabdun addoon ma jiraa oo min cibaadii addoommadayda ka mid a ah. kaasoo yadcuunii i baryaya oo fa astajiiba aan ajiibo lahu isaga alaa daalimun mid daalim ah ma jiraa mid dulmiyey linafsii naftiisa dulmiyey oo yadcuunii i barya oo fa akfir lahu aan u dhaafo alaa muqatarun mid lagu cidhiidhiyey ma jiraa calayhi korkiisa risqahu risqigiisa lagu cidhiidhiyey oo fa yadcuunii i baryaya oo fa arsuqahu aan irsaaqo mid risqiga lagu cidhiidhiyey oo i weydiisanaya risq risqiga u waasiciya ma jira wey fa arsuqahu aan irsaaqo alaa madluumun mid la dulmiyey ma jira oo yadkurunii i xusa oo fa ansurhu aan u hiiliyaa mid laga gardaran yahayoo dulman oo i xusa oo i baryaa laga wada oon u hiiliyaay ma jira alaa caanin caanin ay asiirin waay alcaan huwa alasiir mid la qafaashay ma jira oo yadcuunii i barya oo fa afukkahu aan markaa soo fakiyo qafaalka iyo qabsashada la qabsaday aan ka soo fakiyo oon ka soo daayo qaala wuxuu yidhi fayakuunu wuxuu ahaanayaa kadalika sidaasuu ahaanaya ilaa an yatluca asubxu ilaa uu waagu ka baryo oo wayacluwa wa yacluu markaasuu alla subxaanah wa tacaala wuxuu ka sara marayaa calaa kursiyihi kursigiisuu ka sara maraya ayib lafdigaas hadda aan soo sheegnay ee uu sheekhu yidhi siyaadaad wanaagsan baa ku jira uu inay yidhi aajuri baa ku soo saaray fii kitaabi shariica laakiin jumlada ugu dambaysay wayacluu calaa kursiyihi ma uusan warinin ayib muusan warinin sidaas daraaddeed ziyaadada dambe iyadu wayacluu calaa kursiyihi iyadu waa ziyaada munkara waa ziyaada munkara yacni waxa weeye waa ziyaada dacfigeedu uu daran yahay laakiin xadiidka biziyaadaatihi haadihi iyo ariiqaysan daciif buu ku yahay daciif buu ku yahay macana ayib haythami majmucu zawaa'idku ku keenay wuxuu leeyahay rawahu طabaraani fi اlkabiir wاlأwsط binaxwihi markaasaa wuxuu yihi wayaxya bnu isxaaq lam yasmac min cubaada walam yarwi canhu hayra muusa bni cuqba yaxya bnu isxaaq meeshuu ina leeyahay meeshaasi magacaa isdaba marayoo imaamka iska daba maraye waa isxaaq ibnu yaxya wey isxaaq ibnu yaxya yuu macnaha ka wadaa muusan soo gaadhin cibaadat ibnu saamit waxba muusan ka maqal ayb wuxuu leeyahay ninkan abulyamaan abulyamiin almansuuri oo taxqiiqaadka kitaabka mid ka mida iska wuxuu leeyahay kitaabka xadiidkan waxaan aada uga raadiyey buu ihi kabiirka tabaraani ee uu hadda ku sheegay alimaam alhaythami tabaraaniga kabiirkiisana xadiidkan waan ka waayey buui kabiirka tabaraani waan ka waayey buui yani waxa weeye hala raadiy waa dhici karta inuu ka qarsoomo iska dhici kara almuhim waxa weeye xadiidku bihadihi ziyaadaat wa bihada ariiq daciif buu ku yahay saas manaa ayb wa fii riwaayati abi zubayr waxaa ku sugan can jaabirin uu ka warinayo riwaayadii abi zubayr can jaabir uu ka warinayo iyadana soomaynaa soo mare ayadana maxaynu nihi cilladeedu maxay ahayd ya tadliisa abi zubayr baynu ku jiraan waan mudallis buuna cancaneeyey tadliiskiisana lama qaato mar hadduu cancanayo wa fii riwaayati abi zubayr waxaa ku sugan can jaabirin jaabir uu ka warinayo min ariiqi marsuuq marsuuqin uu ka warinaya abi bakrin min ariiqi marsuuqin marsuuq dariiqiisa abi bakrin ahaa waa iqa aladii ariiqaasoo kharajahu uu soo saaray muxamed ibnu isxaaq uu soo saaray ibnu khusayma mukhtasaratan xaalayta ayb wa min ariiqi ayuub can abi zubayr can jaabir aladii ariiqaasoo kharajahu uu soo saaray alxasan ibnu sufyaan fii musnadii uu ku soo saaray wa min ariiqi hishaam distiwaai can abi zubayr can jaabirin intaaba waxaa ku sugan ana rasuula allahi sal ly slam qaala inuu yidhi abu zubayr yaa ka warinaya duruqdii lagaga wariyey xadiidka abu zubayr ayuu inoo keenay dariiq wuxuu yidhi waa min ariiqi marzuuq abi bakrin waa nin iqa ah dariiqaasi waxaa soo saaray muxamed ibnu isxaaq ibnu khusaymataa soo saaray isagoo laakiin mukhtasar ah oo xadiidku sidan uusan u dheerayn oo la soo gaabiyey buu ku wariyey saciid ibnu qusaymة kadalika bazaar baa soo saaray sida kashfu اlastaarka fi zawaa'idi albazaar lilhaythami sida ku sugan albaqawi fi sharxi sunna laalaka'i fi sharxi ictiqaadi ahli isagana wou ku soo saaray sidaas way manaa ariiqaasi waa ariiq daciifa tadliis abi zubayr baa ku jira ayib wa min ariiqi ayuub isagana ayuub ayuubkaasi waxaan u malaynaya ayuub ibn abi tamimata askhtiyani inuu yahay ayuub ibn abi tamimata askhtiyani inuu yahaan u malaynaya ayib can abi zubayr uu ka warinaya can jaabirin aladii ariiqaasu kharajahu uu soo saaray alxasan ibnu sufyaan baa soo saaray fii musnadihi buu kusoo saaray yani waxa weeyaan musnadkaasi lama hayo musnad alxasan ibnu abi sufyaan xasan ibnu sufyaan wuxuu leeyahay muxaqiqu musnadkaasi ma aanan helin buu leeyahy macnaha laakiin bi sanad waxaa kusoo saaray bazaar baa kusoo saaray sida kashful astaarka ku taalla ayb wa min ariiqi hishaam tistiwaai hishaam waxa weeyaan waa hishaam ibn abi cabdillaahi addistiwaa'i wey macnaha xaafidkii xujada ahaa wey ayib can abi zubayr buu ka warinayaa isaguna can jaabirin saddexdaa dariiqba waxaa ku sugan ana rasuula allahi sal lla alay wasalam qaala inuu yidhi ina caaishata ina cashiyata carafata dhe ina cashiyata carafata galabta carafa carafa galabteeda yanzilu waxaa soo degaa allahu allah soo dega fiihi galabkaa dhexdiisa soo dega ila samaa'i samadii xaggeedu usoo degaa addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka fa yubaahii markaasuu alla subxaanahu wa tacaala ku faana biahliilardi dhulka ehelkooda ayuu ku faanaa ahla samaa'i samada ehelkeedu ugu faana yacni dhulka kuwa jooga waa addoommadaa cibaadaysanaye ayuu alla ku faanaayo malaa'igta samada jooguu ugu faanaa wayaquulu wuxuuna yidhaahdaayoo malaa'igta ku yidhaahdaa unduruu fiiriya ilaa cibaadii addoommadayda bal fiiriya shucthan xaal ay yihiin kuwo basaasan yacni basaas baa ka muuqata leanna waxa weeyaan yacani waxaa laga soo tegay guryihii iyo maaragtay isqurqurxintii iyo isdhaqdhaqiddii iyo wixii o dhan baa laga soo tegayo basaas baa ka muuqata weliba de ma jirin yacni hadda tashiilaadkan faraha badan iyo musqulahan meel kasta lagu sameeyey iyo xilli walbo biyo laysku shubahaya iyo kareemyadan iyo waxa layska watay macnaha waxa weye maaratay walow yeenan udgoonaaninbe yaani layska subkanayo ma jirin rulug baa lagu imaan jiray iyagoo la dhiidisan yahay oo la rafaadsan yahay oo la basaasan yahay baa la imaan jiray a marka waxa weeyaan adugu laba gooroo basaas waa jirtaa shuchan qubran oo boodh leh shuchan xaalo ay yihiin waa dadkii yacani carafo taagnaa wey shuchan xaal ay yihiin kuwa basaasan qubran oo boodh leh daaxina oo qoraxsaday daaxina qoraxsaday oo bannaanka u soo baxay wey macnaha jaa-uu yimid min kulli fajin jiha walba ka yimid camiiqin oo fog ah, u fog kasta iyo jiho kasta oo durugsan oo aad u fog bay ka yimaadeen maxay u yimaadeen yarjuuna xaalay rajaynayaan bay yimaadeen raxmatii naxariistayda iyagoo rajaynaya walam yarow mana aynan arag saa markay samaynayaan cadaabiya cadaabkaygana maynan arag falam yura lama arag yowmun maalin maalinkaasoo akaro uu ka badan yahay cidqan xorayn min annaari naarta khalqiga laga xoreeyo min yowmi carafata maalinta carafo maalin xorayn addoommada qoortooda naar laga xoreeyo maalin ay ka badan tahay maalinta carafo lama arag wey macana ayib falam yura lama arag yowmun maalin akaro uu ka badan yahay cidqan akaro uu ka badan yahay cidqan xorayn min annaari laga xoreeyo min yowmi carafata maalinta carafo xadiidkaas bi hada ariiq ibni xibbaan baa kusoo saaray fii saxiixihi abu yaclaa ayaa sidoo kaleeto soo saaray fii musnadihi waxaana ku jira tadliiskii abu zubayr abu zubayr tadliiskiisaa ku jira wabitaali waxa weeyaan ariiqani waa daciif ariiqani waa daciif laakiin xadiidku bishawaahidihi buu ku yahay saxiix ku yahay xadiidka alla subxaana wa tacaala cashiyata carafa iyo hadalkaa ku saabsani waa xadiid sugan wey laakiin ariiqan daciif buu ku yahayoo tadliisu waxaa ku jira yani waxa weyaan abuzubayr baa ku jiro sanadkani sanad ahaan waa daciif lakiin xadiidku waa sugan yahay ayb wa rawaa wuu wariyey hishaam distawaa'i baa wariyey hishaam ibn abi cabdillahi distawaa'i baa isaguna wariyey can yaxya bni abi kaiir buu ka wariyey can hilaal ibni abi maymuuna can cataa ibni yasaar can rifaacata aljuhani wuxuu ka warinaya rifaacata aljuhani rifaaca ibnu curaabata aljuhani yani lahu suxba ayib lahu suxba xadaahu uu warramay cataa ibnu yasaar buu u warramay wuxuu u sheegay ana rasuula llahi sal lay sl rasuulku qaala inuu yidhi idaa goortii madaa uu tago hulutu lleyli habeenka huludkiisa aw shatru lleyli ama habeenka niskiisa aw hulutaahu habeenka labadiisa ulutee hore markay tagaan ayaa yanzilu llahu alla soo degaa ila asamaa'i dunya buu soo degaa shaki wey ruwaaddu meesha xadiidka fooda layskula jiro ee laysku khilaafsan yahay waxa weeye ma uluu lleylba ma shatru baa ma alleyl lleylba saas wey macana waana u tegi doonaa insha allahu tacala waa ka hadli doonaa yanzilu llahu alla uu soo degayaa ila asamaa'i dunya buu soo degayaa fayaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa laa as'alu weydiin maayo can cibaadii addoommadayda xaggooda weydiinmay hayrii aniga cid aan ahayn weydiin mayo laa as'alu weydiin maayo can cibaadii addoommadayda xaggooda hayrii cid aan aniga ahayn man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiista oo fa akfira aan dhaafaa lahu isaga man yadcuunii yaa i barya oo fa astajiiba aan ajiibaa lahu isaga man yas'alunii yaa i weydiista oo fa uctiyahu oon siiyaa xataa yanfajira asubxu ilaa uu agu baryo ayib ariiqaas asagana waxaa soo saaray ibnu maajah fii sunanihi daarimi fii sunanihi waxaa kaloo soo saaray isagana uu ku soo saaray alraddu cala aljahmiya isagana uu ku soo saaray imaamu axmed fi lmusnad aajuri fi shariica ibnu khusayma fi اtawxiid daara quطni fii kitaabihi nuzuul abu dawuudin ayaalisi musnad ayaalisi buu kusoo saaray isagana lalaka'i sharxu usuuli ictiqaadi ahli الsuna waljamaca ibn اlqayimna wuxuu yihi ariiqa isaga ah hada xadiiثun صaxiixun buu yihi mukhtasar sawaaciqa mukhtasar sawaaciq mursala ayib qaala wuxu yihi imaamku ahbaranaa waxaa noo warramay buu yihi ariiqiisii buu hadda marka wuxuu ku keeri rabaa xadiidkii abu hurayra oo hadda abu saciid la warinayo ayuu hadda wuxuu ku keeni lahaa mualifku ku keenaya bisanadihi buu ku keenaya imaamku wuxuu yidhi ahbaranaa waxaa noo warray buu hi abu muxamedin ilmakhladi baa noo warramay xasan ibnu axmed waa iqa qaala wuxuu ihi ambanaa waxaa noo warramay abulcabaas asaraaj moxamed ibnu isxaaq alxaafid qala wuxuu ihi xadaanaa moxamed ibnu yaxya alduhli xaafidkii wey qala wuxuu ihi xadaanaa cubaydullahi ibnu muusa ibnu baadaam alcabsi wey cubaydullahi ibnu muusa baadaam cabsi yani min rijaali saxiixayn wey can israa'iil ibnu yuunus ibn abi isxaaqin asabiici wey can abi isxaaqin asabiici camr bni cabdillaah can abi muslimin alaqar can abi muslimin alaqar qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan markhaati kacayaa calaa abi saciidin abi saciid korkiisa waxaan ku markhaati kacayaa wa abi hurayrata iyo abu hurayro korkiisa waxaan ku markhaati kacayaa annahumaa labadoodu shahiidaa inay marag fureen calaa rasuuli lah sal lla alay sl rsulka korkiisa inay ku markhaati fureen walxaal ana aniguna wa ana aniguna ashhadu waan markhaati kacaya waan qirayaa calayhimaa korkooda ayaan ku qirayaa annahumaa iyagu samiica inay maqleen annabiya nebiga inay maqleen sal ly slam yaquulu isagoo annahumaa shahidaa calaa rasuli lah sl lay slam rasuulka korkiisay ku qireenoo yacni waxa weeye rasuulka xaggiisay ka qirayaanoo macnaha ka sugayaan waa inay u ahaayeenoo markhaati ka yihiin anuguna inay nebiga ka maqleen ayaan ka markhaati kacayaa yoon qirayaa buui waa su'aal eh isagu waa taabici abu muslimin aqar soo ma abu muslimin aqar waa taabici in ay haa haa abu muslim alaqarkaas cijli iyo bazaar iyo ibnu xibbaan baa tawhiiqiyey abu cabdullaahi alaqar iyo isagu waa kala gedisan yahay abu cabdullaahi alaqarkii aynu soo marnay ka warinaya abu hurayra iyo abu muslimin alaqarkani waa kala duwan yihin saas maana ayib marka abu muslimin alaqar waa taabici haddana wuxuu leeyahay waxaan markhaati ka ahay labada saxaabi inay xadiidka ka maqleen nebiga ma goobjoog buu ahaa see buu markhaatigaa u furayaa wuxuu markhaatiga ku furayaa abu saciidin alkhudri iyo abu hurayra hadday yidhaahdeen nebigan ka maqalay diintoodana uu ku kalsoon yaho laba saxaabiyoo been aan sheegayn inay yihiin uu hubo saas daraaddeed buu kalsooni iyaga uu ku kalsoon yahay iyo warkay u sheegeen buu wuxuu u qirayaa sidii isagoo goobjoog ahaa markuu nebigu u sheegahay sheegahayo kaleeto yacni hiqatan bikhabarihima sidii isagoo goobjoog ahaa oo kaleeto warkoodii buu ugu kalsoonaaday markaasuu markhaati furay inay nebiga ka maqleen sal lay slam yaquulu isagoo le bay maqleen nebigu sal ly waslam ina allaha alle yumhilu wuu sugaa xataa idaa dahaba markii uu tago ulusu leyli اlأwal habeenka uludkiisa hore markuu tago ayuu habata hoobtaa ila asamaa'i dunya samada saku usoo hoobtaa ayb fayaquulu markaasaa wuxuu yidhahdaa hal min mudnibin mid dembaabay ma jira hal min mustakfirin mid dembi dhaaf i weydiisanaya ma jira hal min saa'ilin mid wax iweydiisanaya o iwarsanaya ma jira hal min daacin mid ibaryaya ma jira xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxda meeshaana waa khilaaf kale xataa yusbix iyo xataa yanfajira asubxu iyo halkan laakiin waxa weeye ilaa qorax soo bixitaankay bay riwaayadani ku xidhay macnaha riwaayadani marka waxaa wariyey muslim baa wariyey laakiin lafdiga muslim uu wariyey ariiqan muslim baa soo saaray laakiin ariiqa muslim kuma jiro xataa tatluca ashamsu kuma jirto ariiqa muslim uu wariyey lafdiga muslimi waxa weeyaan xataa yanfajira alfajru oo xadiiska duruqdiisii kale waafaqsan tahay macnaha ayib sidoo kale dariiqaa muslim kuma jiro hal mid mudnibin kuma jirto ilaan tan hadda muxuu inoogu daray hal min mudnibin hal min mustakfir buu istaba dhigay soo ma hal min mudnibintaa kuma jirto yani waxa way lafdiga muslim kuma jirto muslim baa saxiixiisa xadiid ku soo saaray imaamu axmed baa isagana soo saaray fii musnadihi laakiin lafdiga axmed waxa weeye hal min mudnibinta waa ku jirta ayib waxaa kaloo uu ziyaadiyey hal min taa'ibinna waa ziyaadiyey axmed xadiid lafdi xadiidka aakhirkiisa waxaa kaloo uu ku siyaadiyey faqaala lahu rajulun xataa yatluca alfajru nin baa weydiiyeyoo wuxuu yidhi xataa yatluca alfajru miya markaasuu wuxuu yidhi nacam ha marka xataa tatluca ashamsu lafdiga lafdiga xoogga badane raajixi riwaayaadku u badan yahin waxa weeyaan waa xataa yanfajira alfajru ama xataa yaluca alfajr wey maana taasuu tilmaami rabaa daara baa ku wariyey laakiin asagoo aan wadanin sidoo kaleeto xataa tatluca ashamsu wuxuu ku wariyey kitaabkiisa annuzuul buu ku wariyey kitaabu nuzuul adiga waxa weeyaan muslim iyo axmed iyo daara qutni intuba xataa tatluca ashamsu ma ay laha waa xataa yaluca alfajru xataa yanfajira alfajru alfaadaasay leeyihin manaa waana midda manaha waxa wey xadiisku uu badan yahay ayb qala imamku wuxuu uhi akhbaranaa abu muxamedin almahladiyu qala wuxu uhi xadaana abulcabaas athaqafiyu abulcabaas asaraaj wey ninkii haddaan soo marayna way iqadaha ayb ah. qala wuxu uhi xadaana alxasan ibnu sabaax qala wuxu uhi xadaana shabaabatu bnu suwar can yunus bni abi isxaaqin can abi muslimin alaqar qaala wuxuu uhi ashhadu waxaan qiray waxaan qiraya calaa abi saciidin abi saciid korkiisa wa abi hurayrata annahumaa iyagu qaalaa inay yidhaahdeen qaala rasuulu sal alay slam rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alla yumhilu waa sugaya xataa ida kaana markuu ahaaday huluu leyli habeenka uludkiis ayuu habata hoobanayaa wuu hoobtaa ilaa haadihi samaa'i samadan xaggeeda usoo hoobtaa ilaa haadihi samaa yani middan sokowe ishaaradu iyaday ku dhacaysa uma kadibna amara wuu amrayaa alla biabwaabi asamaa'i samada iridaheeduu amrayaa fafutixat markaasaa la furfuraya faqaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacala wuxuu odhanayaa hal min saa'ilin mid wax weydiinaya ma jira fa aan siiyo hal min daacin midii baryaya ma jira oo fa ujiibahu aan ajiibo hal min mustakfirin mid dambi dhaaf i weydiisana ma jira oo faakfira lahu aan dhaafo hal min mudarin mid la dhibaato geliyey ma jira oo dhibaata hayso oo akshifu aan faydiye akshifu waan faydiye asan haddaad iska guddo akshifu waan faydi ama fadi u qadaroo akshifa fa akshifa aan faydo canhu xaggiisa aan ka faydo durahu dhibkiisa aan ka faydo hal min mustakiiin mid gargaar weydiisanaya ma jira oo ukiiahu aan u gargaaro falaa yazaalu ka zuuli maayo dalika arrinkaasi makaanahu inuu yahay xataa yatluca alfajru ilaa waagu ka baryo oo fajaru ka dhasho fii kulli leylatin habeen kasta oo min adunyaa addunyada ah habeen kasta oo adduunyada ka mid ah saas macnaha fii kulli leylatin oo min addunya ay min layaali dunya habeen yani habeenada yani adduunyada ka mida macnaha ayib yani waxa weeye ariiqaasina isagana waa ariiq saxiixa wey ariiqaasi waa ariiq saxiixa ziyaadaad buuna wataa aan macnaha waxa weye turuqda kaleeta qaar ka mida aan ku jirin qaala wuxuu yihi ahbaranaa abu muxamedin mahlidi makhladi ka dhammaan mayno xadiidka darsi kalena wuu qaadan doonaa insha allahu tacala xadiid nuzuul waa yani waxa weye waa macnaha waa mabxadka ugu dheer uu mualifku ku dheeraaday wey marka aynu kala goosanno intaan ku joojino insha allahu tacala hada wabilahi towfiiq wa salli allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wacala alihi w saxbi